بانت سعاد فقلب اليوم ماتبول متيم نترها لم يفت مقبول وما السعاد غداد البين إذ رحلوا إلا أغان وضيض الظرف مكحول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بانت سعاد فقلب اليوم ماتبول متيم نثرها لم يفت مقبول وما السعاد غداد البين إذ رحلوا إلا أغان غضيض الظرف مكحول تجلو عوارض ذي ذلم إذا ابتزمت كأنها منهل بالراح معلول شجت بذي زنم من ماء محنية سف بأفضح أضحى وهو مشمول تنفي الرياح الغضا عنه وأفراضه من, من, من, من, من سوب سارية بيض يعالل أكرم بها خلة لو أنها صدقات موعودها أو لأن النصح مقبول لكنها خلة قد سيط من دمها فجع ووالع وإخلاق وتبديل فما تدوم على حال تكون بها كما تلاون في أثوابها الغول ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك المال غرابيل فلا يغر فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل أرجو وآمل أن تدنو موادتها وما له إخال الدهر تعجيل أمست سعاد بأرض لا تبالغها إلا العتاق نجيبة المراسيل ولن يبالغها إلا عذافرة فيها على الأين إرقال وتابغيل waxaynu caawa bilaabaynaa kitaabkii ama qasiidadii loo yaqaanay qasiidatu baanatu sacaada qasiidadan horay baan u akhrinay kitaabkan kitaabta kale adabka ah waaba ka fiican yahayoo saxaabi qiimo badan radia allaahu tacaala canhu wa ardaah oo kacab la yidhaahdo oo caan ahaa oo gabyaa ahaa isagii walaalkii bushayr oo kolka hore xoogaa baasho ay ka khaldanto nabiga liddi ku ahaayoo suugaanta ku caayi jiray walaalkii bujayr bujayr markuu islaamay ayuu yimid oo wuxuu ihi war walaala maad iska islaanta laba arrimood aakharana cadaab baad ka badbaadi adduunkana maxkamaddu way xukunto markaa dil baa lagu xukumay saxaabigan <laughs> intuusan soo islaamin ka hor maxkamadda nabigaa xukuntay calayhi salaatu wasalaam marka nin af dheer buu ahaa labadaaba aad ka badbaadida niyow waxaad samaysaa buuhi iska islaan markaasuu madiine yimid oo nin buu u yimid oo ay isyaqaaneen oo wuxuu yidhi nabiga ii geeyo wuxuu yidhi anuu nabiga kuuma geyn karo uu ka xishooday asagaa xoogaa kaartayoo nabigu yimid oo xoogaa buu salsalaamay oo nin reer baadiyu iska dhigay oo yar aftahana markaasuu rasuulka ilaahayow ninkaa bushayr la dhahaa ka waran kaasuu waa dhiblow <laughs> ilkaha in laga daadiyo <laughs> baa la rabaa markaasaa wuxuu yidhi waa yahaye hadduu soo islaamo toobadkeeno talowma la iska dayn lahaa maxaa ka fiican nabiga caleyhi salaatu wasalaam balu fiirso maalintii daa'if nabiga lagu waxyeeleeyey ee waxa weeye dhibaatada arta loo geystay ee ciyaalku waxa weeye maaragtay ay qolqolka nabiga ku horsadeen calayhi salaatu wasalaam dhibaatada aad ugu geysteen maalintaa marka intay malaa'igtii timid waaweynayd oo ciidamadii iyo junuuddii ilaahay isu timid dee rasuulka ilaahay ow kuwan maanta shaqama ka qabannaa wuxuu yidhi nabigu war faraha ka qaada beritanka maalinbaa waxaa laga yaabaa dhabarkooda inuu ka soo baxo kuwa reer bani taqiib waad garanaysaa ragga caankaa muqiirat ibnu shucbaa ka soo baxayba muqiirat ibnu shucba oo nabiga ugu jeclaa oo maalintaa laga yaaba raggii nabiga caysanaya ka baxsan laha inuu ku jira dhagaxa ku tuuray <laughs> yaa garan hadduu raba ka mid buuba ahaaba waagii dambe buu niman kaxeeyo masar buu u kaxeeyey markuu masar nimankii u kaxeeyey bay nimankii xoogaa markay meesha tageen bay xoolo badan soo qaateen muxuu damcay xoolaha inay wax ka siiyaan asagana nin socoto iska soo raaco daliilay u arkeeyeenoo markaase xoogaa yar bay dhaheen qaado wixii buu saluugay dhexda markay soo mari niman gaalaha bay ahaayeene uu nimankiiba intuu gigta ka geliyey buu xoolihii ka qaatay isagoo xoolihii wato nabiga madiine ugu yimid waxay dhaheen haddii hadda aad xoolo gaalo wadato aday kuu taalla laakiin anigu beri baan kana wuu soo islaamay alislaamu maa yahdimu qablahu baa ka dhacday maalin baa nabiga alay sl nin adeerkiya maktii baa marka nimanka wuu laayay kulli qoorta ka wada jarayba hal xaba kama soo reeminba muiira ciyaar baad moodaysaa <laughs> jabhad buu ahaa khatara adeerkii marka oo ugaas ahaa oo reer bani takiif oo dhan haystay baa nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintii sulxul xudaybiya inay ahayd baan u malaynayaa maalinta inay ahayd adu maalin bay heshiis la gelay ma xuso inay maalinta ahayd hadda bidabdi ma hubo xadiidkan aad ugu sunanta markaan akhrin jirnay qisadaas nagu soo laablaaban jirta ayaa nabiga garhkiisa sidaa u taataabtay waa muqiire adeerkii muqiire iyo dhowr kaloo maskaraati oo nabiga ilaalinaya oo aad u ilaalinayana way dul taagan yihin nabiga wuxuu dhibsaday garhkiisa oo salsalaaxayo wuxuu yidhi gacanta ka daa nabiga garhkiisa saasuu u fiiriyey mar dambe hadday gacantaada nabiga garhkiisa taabata buuri ballan waxaan qaadayaa gacantaada in halkaa laga fiirinayo <laughs> waabaan kaa goynayaa kulaha odaygii baa naxay gacantiiba dib u laabta wuxu hi wararkan muxuu ahaa waxaa leey waa wiilkaad adeerka u ahayd ee muqiire aha wuxuuhi innaa lilaahi wa innaa ilayhi rumaxaa dhacay warma wiilkan hadda magtiisa bixiyo ee dadka ilaahay iigu xiga ee qof ka qaalisan aanan marnaba arkaynin niyo uma ninkaasaa ninku warma ninkaasa markaasaa wuxuuhi war adna raggii aadlaysaan magtooda bixiya war waxa waxba igama gelin buuhi annabi maxamed baan rumeeye magtii iyo wixii baan Eh, adaad daxinaysa aday kuu taallaaye kolba qabiil baa kuu waajiban kuguma waajibanine dee yalkadaad widhamba magta waan bixin laha haddaad ad u gashida laakiin nabiga garhkiisa salaaxa ka daawudo kadaa nabiga garhkiisa hataa taaban ninkii uu ka sheekeeyo wuxuuhi waxaan soo arkay niman naftooda nabiga ka jecel naftooda iyo nabiga nabiga jecel yihiin buuri naftooday ku waayaan buuri wax walboo dhan nabigaa kala qaalisan buuri ka waran marka arrinta cajiibka waa cajabulajaayib marka saxaabiga wuxuu yidhi haddaba kacabkii baan ahay kacabkii baan waana toobad keena waan islaamaya markaasuu nabigu wuxuu kaali soo dhowow nabiga hortiisa asagoo fadhiya buu qasiidadan tiriyey qaybta hore gabadh xoogaa yar beenu sheegtay oo gashaanti ahayd oo yar melmashay xoogaa buu <laughs> xoogaa ku taaban doonoo dhihi doonaa wax ballanka bax badano maaga roobku daay baan isla joogi jirnay mararka qaarna way iska guuri inkaar bay qabtaa wax warab sheegi mayso gashaantimahoo dhanna waxaa la yidhahdaa waa wax been badanba sidoodaba caawa imaw bay kudhi markaasay xaafad kale ba iska seexanba saad caawo dhan u turisad meesha u taaganta unba waagu kaa baryi qaybna wuxuu ku ammaani doonaa hashiisa oo hal qiimo badan ahayd oo aad u ammaani doono qaybta saddexaadna nabiga iyo xoogaa yaroo gujogujiy inta dambana tatimuba ka dhigi doonaa iyo dagaal iyo waqaar buu ka sheekayn doonaa baanat sucaadu faqalbi lyowma matbuulu mutayamun itraa lam yufda makbuulu wamaa sucaadu qadaat albayni idraxalu ilaa aqanu qadiidu darfi makxuulu baanat way fogaatay sucaada gabadhii sucaada ahayd way fogaatay hmm baanat way fogaatay baana yabiinu yacnii aslan aad udabada waxaa hadalkooda ku badan ereyga bayn wamaa sucaadu hadaata albayni buu dhihi doonaa wamaa sucaadu wamaa sucaadu hadaata albayni id raxalu ilaa aganuu hadiidu darfi makxuuli buu dhihi doonaa waxaa kaloo maaratay uu lahaa ibnulqays ya ya yoma hadaata ya iisheeg وإني شفايع عبرة مهراقة فال عند رسم دارس من معول كدابيك من أم الحويريث قبلها وجراتها أم الرباب بمأصلي ها مايا كرك سوقب قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي بشقد الوابين الدخول في حملي فتوضح في المقراة لم يعفر اسمها كأني, كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سامرة الحي الناقف حنظلي وقوفا بها سحبي علي مضيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي baanat way fogaatay sucaadu gabadhii sucaad ahayd way fogaatay fa qalbii qalbigayga alyowma maanta matbuulun mid halaagsan weeye mutayamun mid la duleeye weeye idrahaa raadkeediiyo raadjooggeedaa lagu duleeye wey lam yufda lama furanin makbuulu mid la garba duubay wey wuxuu yidhi balaayo ay haysata maanta sucaada say u tagtay qalbigayga maanta kioo murugaysan oo dee indhaha bidhiiq siinaya ayaa war maxaa kugu dhacay maanta fa qalbi alyowma matbuulu buuri qalbigaygaba waa halaag baa ku dhacay buuri halaag iyo hoog mutayamun mid yacnihii maaragtay la dulleeyey wey dulli baa haysta qalbiga maanta itraha raadkeeda bimacnaa yacnii raadinteeda iyo jacaylkeeda iyo waxa weeye dabajooggeeda iyo ku fikirkeeda iyo fiiradeeda wey makbuulun mid la garbaduubay weeye buuri garbaduub baa la ii xidhay buri ma raaci karo reeri way naga guureen way tageen annaguna meel cidlaan taagana wy lam yufda lama furan buuri waaba garbaduubana geedkii la igu xidhay markay dhaqaaqday wax iga furfuray male buri ka'annamaa waxaan ka dhignahay weeye qof inta asaga dhanba la qabtay oo geed lagu xirxiday gabadhu jeclaana hadhcad laga kaxaystay taas ayaan ka dhiganahay ui markaa yadhawe way dhammaatay wamaa sucaadu qaala kacbun wuxuu ihi radia allahu tacaala canhu ardaa wamaa hiya ayadu ma ahaanin wamaa sucaadu wa hiya sucaadu wamaa sucaadu sucaada ma ahaanin hadaata albayni kala tagga aroortiisa iyo kala guurka aroorihii la kala guurayay markaad fiirisid sucaado maba ahaanin buu idhi markaad fiirisid kala tagga aroorteedii iyo aroortii la kala guurayay wamaa sucaadu sucaada ma ahane khadaataalbayni kala taga iyo kala guurka aroortiisa id wakhti raxaluu ay guurayeen oy raranayeen oy jabadka iyo meeshay degganayn ka guurayeen ilaa dabyatun y deere mooyaane wax kala maysan ahanin bui garanuug garanuugtaasoo aqannu yacnii maxaanku dhahaa sanqayeertaynaysa khadiidu darfi araggeeduna uu jaban yahay makxuuli weliba loo indha kulay min allahi xagga ilahina looga indha kulay allahu akbar ya marka wuxuu leeyahay gabadha sucaadaha wuxuu tilmaamayaa mid baa weydiiye kaarqaarortay <laughs> guurayaan siday ahayd kulaan bal iga sheekeen aroortii guuraysa ahayd iga dhaawir kama sheekayn kara aroorta haddaan kaaga sheekayo waamad iska ooyi kulaha haye <laughs> yabaan meel diri shoksan la yidhahan soo maraymarkaasaa niman oramaa hal hataa fatxada ma yaqaanaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaan arrahiimi maaliki yowm iddiin iyo maaliki yowm iddiin bay waqnayaan haddana afar iyo labaatanka sac way ooyaan maxabat rasuul allaahuma arxaa nur xusaynika jaalatu jaalatani jaalalow mirga dhaabatani markaasuu ooyin qabsanaya <laughs> waa jacaylka nabiga ogow wuxuu yidhi nw aroortii markay guurayeen waan u fiirsaday buui xoogaa baan isha ku xadayoo hee waxay la mid ahayd buuhi garanuug garanuugtaasoo aqanu sanqayartaynaysa sanqayarto waxaa la yidhaahdaa yaa lahaa basharun mitlu lxariiri wamandiqii raqiimu lxawaashi laa hurau walaa nasru wacinani qaala allaahu kuna fakaanataa faculaani bilalbaabi maa tafcalu lkhamru ninba gabadha maan mogta wuxuu ihi lahaa waxaa u sugnaaday basharun jidh mitlulxariiri xariirtoo kaleeta iyo wa mandaqii hadal raqiimu lxawaashi sanqayeertale buui laa huraau haw haw ma aha walaa nasrun niiqniiqna maaha buui sanqayeerta waxaa layidhah hadalka hadalka ugu qurux badano hadalka haddii afka laga soo wada saaro huraa baa la yidhahdaa war hebanow war bal warran caafimaadka ka warran afkan baa laga soo wada saara hadalka hadduu sanqada asna waxaa la yidhahdaa sanqo muhimanoo murmuran caafimaadka ka waran inaadan maxaa jangna marka labadaa midna ma boqolkiiba kontonna waa inuu sanka ka soo baxo boqolkiiba kontonna afka ka soo baxo kaasaa waxaa la yidhaha maxay akannu saasuu ujeedaa bimacnaa gabadhu yongaana mayna lahayn ogaagaana mayna lahayn wey dhexdhexaad bu hadalka hadal qurux badanoo xabeeb wax isku jiru ahab wuxuu yidhi Eh, laha bashar milu xariiri wamandaqi rakiib lxawaashi laa hura walaa nadru wa caynaani laba indhood bale qaala allahu kuna fakaana tab ilaahay baa yidhi kun fakaana faculaani bilalbaabi maa tafcalu saa markay kuu fiirsa buui waaba sooxba sida khamri adoo cabo kala istaaga ka dhici buui allah muxuu amaan washucaraa'u yattabicuhum alghawun alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun balaayo wey waayah ilaa dabyatun ka dabyatin weeye agannu sanqayeertaynaysaa hadiidu darfi araggeeduna uu jaban yahay haa araggeeda uu jaban yahay haa indha jacayl bay lahayd makxuulu loo indhakuulay haa makxuulu loo indhakuulay ayadoo dhanba waxaad moodaa buuhi in minallaahi looga indhakuulay indhakuulsha marka waxa weeye hadde marka uu sheegayahay waa indhakuul yacni xagga allahi looga indhakuulay wey makxuulu huwa ismu mafcuul wey ataa calaa siiqati baa la yidhaha ismu mafcuulun ataa calaa siiqatihi alasliya baa la yidhahdaa u fiirso ismu mafcuulun ataa calaa siiqatihi alasliya bikhilaafi hadiidu hadiidun oo kale hadiidun ka damiirin oo kaleeto asaga iyo mushtari oo kaleeto kuma imanin fi lirtifaaci cala aniyaabati can alfaacil marka lagu xambaaro marka qaabkaa wey kayfa muqbilatan cajza mudbiratan laa yushtakaa qisarun minha walaa tulu hoos buu u galay hayfaau muqbilatan bur cajzaau mudbiratan laa yushtakaa lama sheegtay qisarun gaabni minha xaggeeda walaa tuulu iyo dheerar laama lowshaa toona hayfaa waxaa la yidhaahdaa waa gabadh boglaalan wey boglaalan ayada dhanba wuxuu yidhi calool ma leh xalus ma leh waa bog laalan tahay way faydhantaha gabdhaha gashaantimaha waxaa lagu yaqaanaa dhaxgudhaha markay saa u xidhaan yah xishood waxay ka qabaan caana geel baad u lisaysaa gabdhihii horaade koona waxa weeye mataqaanaa eh, luuqa intay fadhiistaan oy lugna halkaa saarto lugna halkaa bay jallaate intay iibsatatay oo gashaantay oo naasu intaa leegyihiin oo waxa weeye iskoolkii ka soo baxday oo yuniformkii qabta bay intay saa u fiirsa waxaa dhihin naa waddada maad bannaysaan adeer say ku leeda ka tillaabsa haddee ka tillaabso xawla walaa quwata ila billaah haa meelaha maqaaxiyaa waxaad arkaysaa taqsiinta intaa la ekaysiinaysa karbaash baad moodaysaa inay cunayso subxaan allah gabdhihii horaa laga sheekaynayaa gabdhihi hore markaad xishood waxay ka qabaan caanaha markaad siista caanaha hadda waa caanaha keligeedna ay tahay intii la dhihi lahaa caanaay cabtay maxay samaynaysaa meel bay intay saa u baadhbaadho in yar saa oga balqiso bay dhihi waan cabbayho hadda cidima aragto gaajay isku dilaysaa xishood dartii caanaha ka cabbay haddii kale ka balqan weydo dee waad ku qasbaysaa moogtahay ha madacabti hadda way iska daadisayba hayfaau mid boglaalan wey muqbilatan xaalay tahay markay soo jeedo wey markay soo jeedo way boglaalan tahay wax caloola ma leh cajizaa'u waa mid yacnihii sima buuran qaarka dambey u buuran tahay wey mudbiratan xaala kawniha ay sii jeeddo markay sii jeeddana badi iyo dee kub iyo adduun isku fadhiyay leedahay markay soo jeedana boggeedu waa waa waa waa qaawan yahay wey laa yushtakaa kisarun mid gaabanoo cudhaada ma ah oo iyada dhanba yacnihii jibin ah jibiina ah ma ah oo gaaban oo isku jirta ma ah yacnihii maaragtay eh, mid gaaban oo gurada ritiga aan laaci karin ilmaha markay dhabarka saaranaysana muluqdu dhahaba salka dhulku dhufanayo ma jaba ilmaheedu ayada dhanba jibiinoo cudhaada guur aan kala hadlan nin baa laga sheeg laa yushtakaa lama sheegta buuhi kisarun gaabni iyo min xaggeeda walaa tuulun dheerar toona labadaa midna lagama sheegtee ayaduna waxa weeye waa bahal ilaahay subxaanahu wa tacaala qurux iyo agaal u dhammaystira wey yahay abyaadda qaar buu isdaba marmarinayaaye waa inaad ila socotaan weeye haddaa maxaa iigu xiga kaas tajluu cawaarida diidalmin idabtasamat soo ma ahayn hayfaau weeye mid boglaalan muqbilatan xaala kowniha cajdaau weeye mid sima leh oo iyada dhanba waxa weeye qaarka dambiyo kubkiyo intaa ilaahay u dhammaystira mudbiratan xaalay tahay midii sii jeeda laa yushtakaa lama sheegtay qisarun minha walaa tulu tajluu weyfaydii cawaarida dhoollo iyo ilka ayay siibi cawaarida famin af dhoolihii ama af ilkihii ama af miciihi ayay faydi af miciyaha iyo dhoollahaasoo diidal min waxarood u saaxiiba idaa wakhtigii ibtasamat ay musooto qosl kahkahkaa qosli mayso saasay u dhoolla caddayn af qurux badanoo waxa weeye khad ah oo ilkaha ay ku jirto waxarood ayay sii dayn wey kaannahu waxaad moodaaba markay afka saa u kala qaado birraaxi munhalun in la kabin waraabiyey birraaxi khamri in la kabin waraabiyey macluulun weliba lagu durduuraad mooddaa afkeeda marka iyadahaw waxaad mooddaa afkeeda markay kala qaado khamradaasoo raaxa marka waa khamrada wey khamradaasoo shujat la dakray bidii shanimin bidii bimaa'in biyo lagu dakray biyahaasoo shanimin qabow biyahaasoo min maain bimin maain biyo maxniyatin korucelis biyaheeda biyaha xaggeeda ka ahaaday biyahaasoo saafin saafi ah biyahaasoo biardaxa yacnihii meel quruurax iyo bacaad leh ku sugan biyahaasoo adxaa barqamaystay oo arooriyeystay oo barqan jooga walxaal huwa biyaha mashmuulu ladabil shimaali intaasisku gabadha buu idhi sifooyinku ka bixinaya dhegaysa hadda tajlu horta waxay faydi markay afka saa u kala qaada buui dhoollo iyo miciyay faydi allo baalafoode aad kaale araga ya ood moodi wuxuu dhihi jiray ya afkaaga caynaa lagu qabay miyahid cawaarida ilkaysaa u faydi bu ridalmin waxarood waxaa la yidhaahdaa waxaro maxaa la yidhahda waxaro ilkaha markuu qofka weynaanin ee wax badaan uusan ku cunin ilkuhu marka ilmaha yar dhallinyarada usoo baxaan waxyaala cadcadiina soo kuma jiraan ilkaha foolashoo kaleeta foolashay aad u galaan cadcadiinkaasa ilka waxarood baa la yidhahdaa markaasaa gabadha waxay ka badaabaa layidhi iyo wiilkaba markay sagaaliyo toban labaatan koo labaatan soo gaadhaanoo si fiican u celaliyaanoo gowsaha ka shaqaysiiyaanoo ilkaha uu wax ku rugo dee gows laga saaroo ku kala uu xanjo saar waxaasoo dhan bay marka isbedelayaanoo ilkihiiba dee midabkooda isbedelaya laakiin ilka waxarood baa la waacaan markay qosasho ilkaheeda ilka waxarood baa saaran waxaad mooddaa ilkaheeda markaad dalmiga markaad fiirisid hee biraaxi khamro acuudu billahi min ashaytaan rajim biraaxi khamro gudguduud calow calow ah halu in la kabin waraabiyaad moodaaba khamri in la siiyaad moodaa gabadha weliba macluulun lagu durduuro oo si fiican looga dhergiyey khamriguu sii sifeyna wuxuu leehay khamrigaasoo biyo lagu daray biyahaasoo qabow biyahaasoo korucelis ku jira korucelista ma taqaanaan toga maaragta weyn meel uu biyaha faraqoosaa biyaha ugu celiyo diliq diliqtila sooma taqaanaan korucelis baa la yidhaahdaa waxaa kaloo loo yaqaanaa maxay ya korucelis iyo korucelis buu ahaa waa waaruntaa korucelis waa faraq yaroo koruu dilaaco biyaha koruu celiyo marka xaani qurux badan oo quruurax leh ayay biyahaasi ku dhex jiraan biyihii xareed bay noqonayaan dusha sare labeen baa ka fuusha markaad labeentaa saa oga qaadid fartaad saa u gelin dusha waa dirimaad gudaha hoosena waa qaboo wey biyaha ayaga ah waa saafi sida dhaladoo kaleeto quruurux iyo tamuux iyo xaanigii waxaa loo qabiyaa afar shay bacaad iyo quruurux iyo tamuux iyo xaani baa la yidhahdaa hadda waxaan ka sheekaynana waa xaani xaanigi iyo quruurixii hoosta yaallay sida dhalada muraayadoo kaleetaad u arkaysaa wax ku jiroo kaleet markaa biyahaas waxaa la yidhi xilli barqina jooga allaahu akbar maxaan arkay barqin bay joogaan wa huwa mashmuulu waa la dabayl shimaaliyo dabaysha shimaal ka timaada nasiibaasam ajaat birayal qaranfur cimri dheerar baa laga qaadaa aroortii waa laysu dhigaa bacda salaat marka saa salaada looga baxo bay soo dhacdaa salaadda intaan la gelin bay soo dhacdaa waa dabayl seelxoo qabow qofka isku dhiga wuu cimriyaa ya nasiiba saba jaa'at birayal qaranfuli soo maartid tajluu way faydii cawaarida ilka dhoolihii iyo afkiiyo miciihii ilka waxarood u saaxiiba idabta samad markay qosasho kaannahu waxaad moodaa dalmiga manhalun in la kabin waraabiyey biraaxi khamra in la siiye moodaa mooddaa gabadha ilkaheeda gudgududkii calowga ku jiray iyo ilka waxaroodka weliba macluulun la durduuray kamiinsa ma taqaanaan kamiinta waxa weeye geelu kamiinta waree dhacawey burur markuu biyaha ka siiyaysaa u furu biyaha kama dhergan calooshay kaga dhacaan cabbaar bay fadhiga boobaysaa markay saylalaxada duhurkii ku dhufato baa halal loo kicinaya markaasaa loo heesayaa durduur baa la yidhahdaa markaasuu gujinaya qabaan qabaxley qabiilaan qabinay qulla duubadkiyo qiiqa kama kaco qiiqa kama kacoy qiiqa kama kacoyay habalow ligay markaasay biyaha xagga sin min maa'in maxniyatin koru celis ama diliq xaggii ka ahaaday biyahaasoo saafiya biyahaasoo kaainuun ahaaday dheh kaainun dheh kaainun ahaaday biabdaxa meel xaani iyo quruurux iyo tamuux iyo bacaadle biyahaasoo adxa barqimaysto xilli barqina joogo qoraxdii barqinkii ku dhacday biyahaasoo walxaal huwa biyahaas mashmuulun la dabayl shimaaliyo dabaysha xalay hiraabtii dhacaysa ay ku dhacday marka ayadaa wey qurux badana biyahaasaad moodaa buhi waa wax la tilmaama waxa ugu quruxda badan wey alla muxuu ammaanay gel iyo xoolaba alla kutirma dhahna dabayshaasi maxay samaynaysaa walxaal huwa dabayshaasoo mashmuulun la dabayl shimaaliyey tanfii way kala kaxayn alriyaaxu dabaylihii alqadaa saxarkii iyo qurunkii biyaha ku dhacay ayay ka kaxaynaysaa iyo labayntii iyo qaaqadii canhu canilmaa'i biyaha xaggooda wa afradahu weliba uu buuxiyey haa biyaha day hadda hadda day hadda fahan biyihii togo tog biyo yar buu wadaa haddana roob baa da'aya daruur baa soo hortay daruurtii markay soo hortay korcelistii bay xareed yergelisay la soco walxaal afradahu uu buuxiyey min sawmi saxaabatin daruur shubankeed daruurtaasoo saariyatin soo guuraysay daruurtaasoo biidun cad daruurta weliba yacaaliilu daruurtaasoo weliba yacaaliilu uu ku celceliyey iskaga daba celiyeen halay jirdhubuqlaa la yidhahdaa fiidka horu laba saac siinaya cabaar markii la jawaadana saddex saac buu siinaya haddana saacad buu siin markaasu wixii xaraadi marka tutugi iska buuxa markaase laamihii meesha laamihii iyo faraqana markaasay saa madaxa isu dhaafinayaan maanyada iyo dhaloosha iyo gaahaydhka iyo finanqandooliga iyo iswadhka iyo eeriga iyo gabrada iyo qanuumbiga iyo wax o dhan baa saa isu dhaafi markaasuu midho furna dushaa sare kaga yaalla markaasee sagaarta raadkeeda markay saa ugu istaagto meeshuu carri guda arki markaasaa biyaha saa intaad u kala xadhe saa tiraada baa saa u qurqurin juluq juluq juluq caafimaad baa laga qaadaa sheekh dabayshaasi maxay samayn way kala kaxayn saxarkay saa oga qaadi haddana xaggay ka celin haddana qoraal baad ku dul qori kartaa canhu canilmaai biyaha xaggooda wa afradahu waxaaba xalay buuxiyeyba xalay waxaa buuxiyey min sawbi saxaabatin daruur shubankeedba buuxiyey daruur baa xalay ku dhacday ha daruur yarba oon unkad wadanin baa xalay kusii daysay shub hal daruurtaasi xaggee ka timid saariyatin way soo gurays almalaku muwakilun bisaxaabi macahu maxaariqun binaar yasuuqu biha bisaxaab arracdu malakun muwakilun bisaxaab macahu maxaariqun binaar yasuuqu biha bisaxaab daruurta waxaad leedahay biidun cad waxaa kaloo dhihi kartaa yacnihii daruurta haba ka sifaynine fiihaa waxaa ahaaday dheh fiiha filmakaani makaanka waxaa ahaaday jabalun baa ahaaday jabalkaasoo he biidun cad buur cad baa meesha ku taalloo markay daruurtii biyihii ku sii daysay ayay daruurtii buurtii biyihii soo dhaadhicisay markaasaa waxaa isu celiyey korucelistii toggii biyihiisii iyo waxaa isu celiyey maxay iyo buurtii biyihii ka imanayo xareed ah iyo caaliilu oo weliba iskaga daba celiyey oo si fiican ugu daa markaas dabayshaasoo tanfii kala kaxaynaysa tanfii way kala kaxayn alriyaaxu tanfii way kala eriyey oo way kala kaxayn oo way kala caydhine alriyaaxu dabayshii alqadaa qurunkii canhu can ilmaay wa afradahu markaasuu afradahu weliba uu buuxiyey min sawbi saxaabatin daruur shubankeed baa buuxiyey daruurtaasoo saariyatin soo guuraysay daruurtaasoo biidun cad daruurkaasoo yacaaliilu ku celceliyey markaa iyadaa wey oo cagta cagta u saaray oo si fiican ugu celiyey markaa iyadaa wey akrim bihaa kullatun low annahaa sadaqat mawcuudahaa aw low anna nusxa maa qabulu akrim bihaa kullatun low annahaa sadaqat mawcuudahaa aw low ana nusxumaa low ana nusxa maqbuulu akrim shay la yaable ayaa karaama badiyey bihaa min jihati bihaa khullatun khullatan bihaa yacnihii gabadha khullatan min jihati alkhulla xagga saaxiibtinimada low annahaa iyada sadaqat hadday akrim wanaagsanaan lahaydaa iska dhig wanaagsanaan lahaydaa bihaa gabadhaas khullatan min jihati khulla saaxiibtinimada xaggeeda low annahaa iyadu sadaqat hadday runka sheegi lahayd ballanta mawcuudahaa ballanteeda ow amase low anna nusxa yacnihii nusxiga iyo waxa weeye waanada maqbuulu mid loo aqbala hadday ahaan lahayd gabadhii buu la hadlayaa hadda wuxuu leeyahay gabadhan inkaar bay qabtaayoo warkeeda yeelima maysa laakin naase yeeshee khullatun saaxiibti saaxiibtinimadaasoo qad siida la qasay min damihaa dhiiggeeda lagu qasay eh, fajcun yacnihii eh, qalbi xanuun iyo wawalcun beenweynaan iyo wa ikhlaafun ballanka bax iyo wa tabdiilun wa tabdiilu ragga inay kala bedelato ukhraa bacda ukhraa nin kale bay iska raaciyo shukaansigan la bilaabiya sheekada wuxuu yidhi horta gabadhan inihu cillad bay leedahay wanaagsanaan lahaydaa buu idhi xagga saaxiibtinimada haddii waxaan isku ognaa ay runka sheegi lahayd midda labaadna hadday waxaan u sheego oon kuwaani ogolaan lahayd na walaalay waxaan iska daa oo mar damba hayoon bay dhihi hayoon oo noqon maayo boowa haye noqon maayo khalaas hawshaa waan dhammayn sidoo kale wuxuu leeyahay laakinahaa qullatun <laughs> saaxiibtinimadeeda qad siida waxaaba la dakray ama la qasay ama lagu walaaqay min damiha dhiiggeeda buur dhiiggeeda waxaa lagu walaaqoo lagu qasay fajcun qalbi xanuun baad ka qaadi wa walcun iyo been hawaasnimo iyo wa ikhlaafun ballanka bax iyo wa tabdiilun nin kale bay kugu bedeliba ku kaleba sheekada la bilaayba haasaabahan bay ku kale la bilaaybu balaayay qabtaa ruux ballanka bax badanaa geel iyo girrey ba allaha dare akrim shay la yaable ayaa bihaa iyo khullatan min jihati lkhulla xagga saaxiibtinimada ayaa yaa badiye oo wanaag badiye wey low annahaa iyada sadaqad hadday run ka sheegi lahayd mawcuudaha ballanqaadyadeeda oo amase low anna nusxa waxyaalahaan ku waaniyeenu sheego maqbuul mid loo aqbala hadday ahaan lahayd oo aqbasha oo qaadata laakiin naase yeeshe qad siida waa la dakray oo waa la qasay min damihaa dhiiggeeda yacnihii maaragtay laakiin naase yeeshe khullatun yacnihi saaxiibad wey waa saaxiibad wey saaxiibtay wey khullatun saaxiibtay qad siida waa la qasay min damihaa dhiiggeeda waxaa lagu qasay fajcun qalbi xanuun iyo waa walcun been hawaasnimo iyo waa ikhlaafun ballaankabaxiyo waa tabdiilun yacnihii inay beddesho oo yacnihii maxaan ku dhahay iisheeg nin kaleba booska ay soo gelaysa markaa iyadaa wey ma xishooto weeye nin kaleba iska shukaansanba anigii ballanka aan isku oyna sanadka dambe kula baxo markuu roobku daan isla baxayna reeraha waa mhm waa yahay maxaa iigu xiga baydka ya wamaa taduumu miya maba haye waa yahay walaa taduumu famaa taduumu sugada indhaha aan saare waxaan ku dhiga ad aragtid famaa taduumu calaa xaalin takuunu biha kamaa talaawaanu fii atwaabiha alquluub famaa taduumu madaa'intu calaa xaalin xaal dushii madaa'imta xaalkaasoo takuunu ay ahayd bihaa xaalu xaalka dhexdiisa ay ahayd tatalawanu way isbedbeddeshaa weeye kamaan sida talawan uu isu bedelo fii ahwaabiha alguuluquulka saxaratuljinugu fii ahwaabihaa dharkeeda say isugu bedbeddeshoo kaleeto ayay qoftani isku bedbeddeshaa wey walaa tamasaku ma haysato oo ma xajisa weeye bilcahdi ballanka alladii ballankaasoo zacamat ay sheegatay ay yacnihii qaaday oy kafaala qaaday ilaa ka imsaaki ilaa kamaa tumsiku ay ka imsaakilmaay biyaha ilaa ka imsaakilgharaabiiru yacnihii shaqshaqa xajintiisa wax la mida mooyeene almaa'a biyaha uu xajiyo laba arrimood buu sheegay wiilka wiilku dhalay wuxuu hi horta gabadhan waxalla waxaad isku ogeydeen horta ma daa'imiysaba hordekadaa waad ku dheeraatay gabadhe laba eray baa ku filla gabadhe xageed gabadhe wax kalooga dhigtay famaa taduumu calaa xaalin takuunu biha xaalad aad isku ogeydeen marna lagama yaabana buui naaso waxaa kuma sheegin goormaun bay ku dhihi naama waxaan shareedhan kugu akrinay inkaar qabto walaalo ma garanayn bay dhihi canaano wax walba u sheeg way dhaga adag yihiin wuxuu yidhi marka famaa taduumu calaa xaani takuunu biha tatalawanu soo qadar way isbedbedeli gabadhani way ismidabayn noocyo noocyo iska dhigi kamaa talawanu say isu bedbedesho alguulu saxaratuljinnug fii ahwaabiha saxaratljinni maxaa la yihahda weligaa baadi ma raadaysa kooran baad maqlay qalaw qalaw qalaw qalaw baad dhihi ukaad dindibaad fuuli wuxun baa ku hormari barg waar waa saxaratuljiinni weeye jin iyo balaayaaba ku qasi maanta dhanba hortaanbaad shaqaf shaqaf habeen koortiimad qalaw qalaw qalaw qalaw qalaw dhodhodhokaada waxaasi waa wax ku qasaya odan garan markaa idaa kamaa talawanu fii athwaabi halqul saxaratu ljinniga ismadmadoobeyntiisa weliga adoo wada socda oo baadi wuxuun ma aragta neef geelahoo geed laacayoo taraxa kula jira oo caadiya ma aragta markaad u soo dhawaatana wax ma weyday saxaratu ljinni baa la yidhahda sidoo kale wuxuu yidhi ballan aad isku ogeydeen oy kafaalo qaadeen marna ma xajinayso waxay la mid tahay kulaha shakshaqa ama gilgilshaha baalka la yidhaahdo waagii hore ma soo gaadheen ad idinku adeereertiine waayahay famaa taduumu ma daa'inta calaa xaalin xaal dushii takuunu takuunu xaalkaasoo takuunu ay ahaanaysa bihaa xaaladda dhexdeeda tatalawana way isbeddeshaa kamaa talawanu sidii isu beddelo oo kaleeto alguulu saxaratljinniga fii ahwaabiha yacnihii dharkeeda dharkaa dhexdiisa si ay isu beddesho o kaleeto markaa yada walaa tamasaku yacnihii ma haysato oo ma ilaalisa weeye bilcahdi ballanka alladii ballankaasoo zacamat ay kafaalo qaaday a ilaa kamaa tumsiku ka imsaaki alkharaabiilu shaqshaqooyinka baalaha wax lagu shaqshaqo ama gilgilshayaasha yacnihii maaragtay haysashadooda mooyeene almaa'a biya ay haystaan intaa in ka badan maba haysanaysa uu kule marka ayadaha wey markiiba way kala tuuraysaa wey waayahay maxaa iigu xiga baydkaas yaa walaa yaquranka soo maaha waa yahay waan hayaa falaa yaquranka maamanat wamaa wacadad in alamaaniya walaxlaama tadliilu kaanat mawaacidu curqubin lahaa maalan wamaa mawaaciduha ila alabaatilu arjuu waamalu an tadnuma waadaatuha wamaa ikhaalu ladayna minki tanwiilu falaa yaguranka yuusan kukadinin yaguranka yuusan ku kadinin maa mannat waxay ku tamanasiisay iyo wamaa wacadat waxay kuu ballanqaaday toona maxaa yeelay ina alamaaniya hididiilooyinka iyo wal axlaama dhabdhabku tadliilun waaba iska baadi wey kaanat waxay ahaatay haa kaanat waxay ahaatay gabadhaasi lahaa ayada matalan tusaale ayaa usug haa kaanat waxay ahaatay mawaaciidu curquubin curquub ninkii la dhihi jiray ballamihiisii lahaa ayada mawaaciiddaas ayay matalan tusaale iyo yacnihii e, daymo u tahay wey wamaa mawaaciiduhaa ballanyaalkeeduna ma ahaanin ila al abaatiilu been iyo waxba kama jiraan mooyaane arjuu waad rajayn arjuu waan rajayn buui wa aammalu weliba waan hididiilsan an tadnuu yacnii maaragtay inay dhowaato an tadnuu inay dhowaato mawaddatuhaa kalgacayliyaalkeedii iyo jacaylyaalkeedii waan iska jeclahay wamaa iqaalu ma malaynayo huwa sha'nigu ladaynaa agteenna tanwiilu cadiya inay jirto minka xaggaaga yaa sucaadu sucaaduy bu walla inaanan waxaan u malayn waxba kaa helaynin laakiin waan raja ku nool baan iska ahaan wey warkaa wey wuxuu yidhi horta yuusan kukadinna islaanta anaa kuu aqaane waxalla waxay ku tamanisiiso iyo waxay kuu ballanqaado iyo waxaasoo dhan horta iska ilaali maxaa yeelay amaaniya axlaamta waa tadliilbu labaduba waa iska tadliil naf ma leh labadaaba habeenka waxaad ku riyoota ka warran caawoo dhan adoo diyaarad wadaad ku riyoonaysaa baylooda waxaad soo toosa adoo firaashkaagii yaraad dhex galgalanay acuudu bilah sharri maa dihi hididiilada berri waxaad leedahay waxaan noqonayaa ya ninka adduunka ugu khatarsan tadliil weye waxaasoo dhan adaa isugu sheekeeyey waa waxyaala iska khayaaliya wey sidoo kaleeto curquum nin dhihi jiro walaalkii baa u yimid markaasu wax weydiistay wixiibuu ku yidhi berri saada mase maantaba wuxuu kuyidhi waxba kumaayo oras ka tag markaasaa la yidhi war walaalka maxaasaa ugu gashay wuxuu yidhi ballandarrida ayaanba rabaa inaan ku caanbaxo markaasaa curquub loo bixiyey markaa idahu kaanat mawaaciidu curquubin laha maalan tusaalay u tahay curquub oo kaleeta wey wamaa mawaaciiduha ila labaatilu waa been iyo waxba kama jiraan wey sidoo kaleeta bu ihi arju wa aamulu anu haddee rajo kunool baan iska ahana igu dayanina wy waa iska daba joogi gabadha waxaan iska jeclay eh, waa jacayl an tadnu mawadatuha kalgacaylkeeda inuu iisoo dhowaado wamaa iqaalu ladaynaa minki tanwiilu ma malaynaya buuhi oo ma filayo oo marnaba ilama aha arrintaasi inay dhacaysa markaa iyadaha marnaba suurtagal maaha buui falaa yaquranka yuusan ku kadinin maa manat waxay tamanasiisay iyo wamaa wacadad waxay ballanqaaday oo waxay hididila ku xidhay iyo waxay raje ku xidhatoon ina alamaaniya hididiilooyinka iyo walaxlaama dhabdhabku waa tadliilu waa iska baadi weeye marka iyadaha weeye kaanat waxay ahaatay mawaaciidu curquubin laha maalan kaanat waxay ahaatay mawaaciidu curquubin curquub ninkii la dhihi jiray ballamadiisa laha iyada ayaa maalan tusaale u ah mawaaciiddaas wamaa mawaaciiduhaa ballanyaalkeedu maahanan ila labaatiilu waxba kama jiraan mooyaane wax kale maahan arju waan iska rajayn wa waan iska hididiilsan an tadnu inay dhowaato mawadatuhaa jacaylkeedu inuu dhowaado ayaan iska hididiilsan taa ayaan iska qaadan weeye waxba ku doorsan maayo warka ayaan iska wadan weeye inaana dayninin weeye wamaa iqaalu malayn maayo u malayn maayo huwa shaniga iyo xaalka ladaynaa agteenna tanwiilu cadiya iyo siisma iyo hadiyad minka xaggaaga yaa sucaada inaan ka hel inaad jacaylka noo fulisid ood hawshaasoo dhan noo qabatid oo waxa weeye annaga dhanba ballankeenna aad fulisid marna sugi mayne adna kaa sugi mayne marka ayadaa wey marka ha ka yaabin wey socon mayse laakiin waa iska hidin diirsan wey hada wbilahi towfiiq wsali allahuma cla nabiyina muxamedi wcala alih wasaxbi ajmaciin